alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira qaala almusanifu raximahu llah alfaslu araabic fii axkaami alxayd waxaynu ku soo jiray risaaladii ku saabsanayd addimaa'u tabiiciya linnisaa waxaynu joognaa fasalka afraad oo ku saabsan axkaamta uu leeyahay xaydka markuu sheikhu xaydka ka soo hadlay eh, axkaamta ka dhalanaysa xaydka ayuu halkan kaga hadlaya qaala raximahullah lilxaydi axkaamun kasiiratun taziidu can alcishriin xaydka waxaa u sugnaaday axkaam badan oo labaatan xukun ka badan nadkuru minha maa naraahu kasiira alxaaja waxaan ku sheegaynaa halkan waxaynu ku garanayno ama ku ogsoonnahay in baahida loo qabaa ay fara badan tahy yacnii axkaamuhu waa loo sii kala baahi badan yahy ilaa toban xukun buu halkan kaga hadlayaa sheikhu raximahu ullah axkaamta uu kaga hadlayaana waa axkaamta loo sii baahida badan yahy famin dalika alawalu alsalaa noocaas waxaa ka mida xukunka koowaad oo ku saabsan salaadda fayaxrumu cala alxaa'idi asalaatu farduha wa nafluha gabadhii caadada lahayd waxaa xaaraan ka ah inay salaad tukataa xaaraan bay ka tahay laa fardan walaa naflan laa adaa'an walaa qadaa'an yacnii mid sunna'a iyo mid faralah mid adda ah oo wakhtigiisii joogo xilligiisii lala imanayo iyo mid qadaa ah oo xilligiisii tego laga daba tegaayo midnaba inay la timaadaa salaadba uma bannaan xaaraan bay ka tahay walaa tasixu minha kamana asaxayso hadday xataa ficlan tukato ka asixi mayso wakadalika laa tajibu calayha asalaa sidaasi si la'aag salaaddu ku waajib noqon mayso ilaa an tudrika inay haleesho mooyaane min waqtiha wakhtigii salaadda ay ka soo gaadho miqdaara rakcatin kaamila ragcad dhammaystiran qadar wakhti oo la tukado inay ka soo gaadho mooye salaaddaasi waajib kuma noqon ee haddii qadar ragcad dhammaystiran laga tukadaa wakhtiga ay ka soo gaadhay fa tajibu calayha asalaatu xiinaidin waxaa ku waajibaysa markaa salaaddaasi waa ku waajibaysaa ay ka soo gaadhay miqdaara rakcatin kaamila sawaaun adrakat dalika min awali lwaqti am min aakhirihi nusakha qaarkood halkaa waxaa ku dhacay sakti iyo ziyaado hada la soo laba goor saxdu waxay tahay sawaaun adrakat dalika min awali lwaqti am min aakhirihi waxaa isku mid a gaadhitaanka ay ka soo gaadhay wakhtiga miqdaara rakcatin kaamila awalkii wakhtiga inay ka soo gaadhay iyo inay aakhirkii ka soo gaadhay farqi ma kale leh mihaalu dalika min awwalihi hadalka soo socda ayuu halkaas soo labagoorceliyey nuskhadda aan hayo mihaalu daalika min awwalihi kan tusaalihiisu iyadoo wakhtigii ka soo gaadhay miqdaara rakcatin kaamila min awwali alwaqti imra'atun gabadh weeye gabadhaasoo xaadat dhiiggii caadada ama cisada heshay caado waa la yidhahdaa cisana waa la yidhahdaa bacda ghuruubi shams qorraxdu markay dhacday dabadeed bay heshay dhiiggii bimiqdaari rakcatin kaamila bimiqdaari rakcatin qorraxdu markay dhacday dabadeed oo qaddar ragcad laga tukado laga joogay qorrax dhacii ayay dhiigga caadada heshay fa yajibu calayha waxaa ku waajiba idaa tahurat markay taahir noqoto qadaa'u salaati almaghrib salaaddii maqhrib inay qallaysaa waajib ku noqonaya ila salaaddaasi waa ku waajibtoo dummadeeda way fuushaye haddana iyadoo caado qabta ma tukan karto way sugaysaa markay dhiigga caadada ka daahir noqoto markaasay salaaddii maqrib qallaynaysaa liannaha adrakat min waqtiha qadra rakcatin qabla an taxiid fayajibu calayha waxaa waajib ku ah idaa tahurat markay daahir noqoto oo bimacnaa kana maydhato qadaa'u salaati almaqhribi salaadda maqhrib inay qallayso salaaddii maqrib inay qallaysaa waajib ku ah liannaha adrakat maxaa yeelay waxay soo gaadhoo soo haleeshay min waqtiha wakhtigii salaadda maqrib waxay ka soo haleeshay qadra rakcatin ragcad qadarkeed yacni wakhti ragcad laga tukado qabla an taxiida inta aynay xaydka helin ka hor qadar ragcad laga tukado ayay ka soo gaadhay farqi ma kala lahaa inay salaaddii bilowday oo ay isku dayday markanay dhiiggu ka imanayo iyo inayna salaaddii bilaabin oo ayna isku dayin mar marlayba wuxuu noqonayaa miqdaar ragcad laga tukado hadday ka soo gaadhay wakhtiga oo intaa ay daahir ahayd dabeedna dhiiggii uu yimi salaaddaasi way ku waajibtay marka waxay qallaynaysaa ha dhow markay daahir noqoto bay salaadda qallaynaysaa taa wuxuu ka tusaaleeyey inay ka soo gaadhay wakhtigii salaadda ragcad dhammaystiran in laga tukado awalkii wakhtigana ka soo gaadhay wa mihaalu daalika min aakhirihi kaa tusaalihiisu min aakhirihi iyadoo ka soo gaadhay wakhtigii qadar ragcad laga tukado dhammaystiran ay ka soo gaadhay min aakhir alwaqti imra'atun waa gabadh tusaalahaas taa tusaalaheedu waa gabadh gabadhaasoo dahurad daahir noqotay min alxaydi dhiiggii xaydkay ka daahir noqotay qabla tuluuci shamsi intaan qorraxdu soo bixin ka hor ayay ka daahir noqotay bimiqdaari rakcatin qadar ragcad laga tukado qorrax soo baxi ka hor bay daahir noqotay fayajibu yajibu calayha waxaa ku waajiba idaa tatahharat markay tahaaro qaadato waxaa loo jeedaa tahurat fa tataharat yacni duhri iyo tatahur baa kala jira duhrigu waa maxay waa inuu dhiiggu ka go'o oo calaamaddii daahirnimada aragto waa tahurat tatahurkuna waa inay ficil ay ku tahaaro qaadanayso la timaaddo ay maydhato qul huwa adan faactazilu nnisaa'a fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna fa idaa faatuuhunna min xaysu amarakum allah marka tuhur iyo tadahur ayaa aayadda labadaba lagu sheegay walaa taqrabuuhunna xataa yahurna iyo xataa yataharna waa laba qiraa'o sabci ah yataharna waxay noqonaysaa waa qiraa'o sabciye ilaa ay ka tahaaro qaadanayaan waa tatahurkii yatahurnana waa in iyagu duhrigii ay helaan oo calaamaddii daahirnimada ay arkaan laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa waa inagii soo aragnay haddaba markay daahirnimada calaamaddeedii arkaan oo gabadhu ay aragto inay daahir noqotay waxaa waajib ku ah tadahurkii inay la timaado marka markii horena wuxuu inooga cabbiray idaa tahurat hmm. fayajibu calayha idaa tahurat qadaa'u salaati almaqrib markii dambena wuxuu ka cabbiray fayajibu calayha idaa tataharat qadaa'u salaati alfajri labada mid walba waa inay israacaan labada xaalba oo markay daahir noqoto tatahurto way la imanaysaa salaada salaadda marlayba way qallaynaysaa hadday ku waajibtay fa yajibu calayha waxaa ku waajiba idaa tatahharat markay tahaaro qaadato bimacnaa bacda tuhri bay tahaaro qaadatay qadaa'u salaati alfajri salaaddii subax inay qallaysaa waajib ku ah tacliilku waa maxay liannaha adrakat min waqtiha jus'an yattasicu lirakcah wakhtigii salaadda subax waxay ka soo gaadhay jus'an yattasicu lirakca qayb ragcad qaadaya yacnii qadar ragcada ay ka tukan karto bay ka soo gaadhay mar hadday ka soo gaadhay wayna qallaysaa amma ida adrakat alxaa'idu min alwaqti juz'an laa yattasicu lirakcatin kamila sheikhu wuxuu ka hadlayaa raximahullah gabadhu hadday dhiigga caadada leedahay salaad inay tukataa waajib kuma aha umana bannaana hadday la timaaddana ka asix mayso waa alaasu masaa'il mar wuxuu yidhi fayaxrumu cala alxaa'idi salaatu farduha wa nafluha salaadoo dhan baa xaaraan ka ah dembi bay la imanaysaa hadday markaa la timaado bale hadday bannaysato waa khatar waayo naska iyo ijmaacu mid waliba wuxuu ku sugan yahay inaan salaadi u bannaanayn gabadha shay ilaahay xaaraantinimeeyey in la xalaashadaana khatartiisuu leeyahay arrinkaa hadday og tahay in sharcan la xarrimay oo ay xalaashato ay tidhahdo may waa bannaan tahay xujaduna ku oogantay waabay ku gaaloobayse waa khatar waa arrin cadiima weeye inay bannaysataa inay la timaaddana oo ay tidhaahdo waan iska samaynayaa waxay noqon kartaa min qabiili alistihzaa'i bisalaa salaaddii oo lagu dheeldheelayo oo lagu istihzaa'ayay noqonaysa marka gabadhii xaaraan waxa ka ah iyadoo dhiiggii caadada leh inay tukataa xaaraan bay ka tahay waa qodob noocnaba salaadaha lama iman karto laa fardan walaa naflan laa adaa'an walaa qadaa'an yaa waa saas mar labaadka hadday la timaadana ka asixi mayso oo hadday tidhaahdo waa tukanayaa salaaddaasi kama asaxayso xataa la odhan maayo tasixu maca alismi dembi la jirkii bay asaxaysaa la odhan maayo annahyu yaqtadii alfasaad nahyigu wuxuu keensanayaa fasaad caynta salaaddu markaa manhi bay ka tahay mar haddii daatadii salaadeed loo diiday imaatinka salaad ay la timaaddaa xataa ka asix mayso marka tasixu maca alismi ma imanayso kullu shartin laysa fii kitaabi illaahi fahuwa baatilun wain kaana mi'ata shart kumana waajib aha salaaddu oo inay salaad la timaaddaa ma saarna ila soonkii iyadaynay la iman karin waa inay soomi karin laa fardan walaa naflan hadday soontana aanu ka asaxayn ayaa haddana la odhanayaa soonku waajib buu ku yaho way qallaynaysa inkastoo culammada qaarkood ay leeyihiin wujuubku kuma sugnaane dib inay ka soontaa waajiba calaa kulli xaal kan dambe ma adaaba ma qadaaba waxay tahay soonka wujuubkiisii waa sugnaaday haba la yidhaahdo xilliga ay ku waajibayaa waa xilliga markaa duhriga lakiin waa iska khulfi lafdi markan ma waajib buu ku yahay laakiin addaagiisaan ka asaxay mise markan waajibba kuma aha ee wuxuu waajibay yacni waxa weeye bacda duhri ayuunbaa waajibnimadiisu markaa uu yahay waa iska khulfi lafdi markaa soonkii isagaan ka ansaxay ayna la iman karinna wakhtigan ay xaydka leedahay ayaa haddana wujuubkii jiraa salaaddii taa waa ka duwantay wakadalika laa tajibu calayha asalaa waajibna kuma maxaa u daliila waxaa u daliila axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa u daliila gabadhu inaynay tukanayn yada oo caado qabta dhiigga caadada iyadoo leh inayna tukanayn axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaaca labaduba daliil u yihiin xagga axaadiista waxaa ka mid ah alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum fadalika nuqsaanu diiniha markuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dumarku inay yihiin naaqisaatu caqlin wa diin markii la sii su'aalay uu yidhi miyaynay ahayn marka ay dhiigga caadada hesho midaan salaadna tukanayn soomayna xadiiskii saxiixaynku saasuu sheegaya bukhaari iyo muslim nuqsaanta diinteedu waa kaa taasi waa mid waxaa kaloo u deliila xadiidka kale ee muslim saxiixa ku soo wariyey oo caaisha radia allahu canha wa ardaaha ay tidhi kaana yusiibuna dalika fii cahdi nabiy sala allahu aleyh wasalam fakunna nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa markii lagu yidhi gabadha caadada qabtaa maxay salaadda aynay u qallaynayn oo soonka u qallaynaysa waxay caaisha tidhi wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa arrinkaasina haleeli jiray oo dhiiggaa aannu heli jirray marka waxaa nala amri jiray inaannu soonka qallayno salaadda inaannu qallaynana nalama amri jirin xadiiskaasina waa xadiis labaad xadiis saddexaad waa xadiiska mustaxaadada ku soo arooray ee uu inoo keeni doono abwaabta mustaxaadada uu inoogu keeni doono in sha allah tadacu asalaata ayaama aqraa'iha waxay ka tegaysaa salaaddii oo lama imanayso maalmaha icaadada leedahay saddexdaa xadiisba waxay faa'iidaynayaan gabadhu markaa icaadada qabto inaynay aslan tukanaynin ayay faa'iidaynayaan salaaddiina tahaaraa loo shardiyaa tahaaradiina kama dhacaysoo ma tahaaro qaadan karto sidaas aawadeed waxay noqonaysaa inaynu wakhtigaa tukan daliil kale waa u daliilo oo waa ijmaaca ijmaacu ahlilcilmi min baabi tacaadudi aladillu adilladu waa isla sii xoojiyaan waa nuurun calaa nuur quway isu sii tarayaan ila masaa'isha qaarkood oo axaadiisi ku soo aroortay baa waxa dhacda fuqahadu inay isku khilaafeen masale lagu ijmaacay iyo masale la ysku khilaafayna kale xoog badan xadiisyadau ku sugan yahaa lagu ijmaacay calaa muqtada alxadiis sida xadiisku sheegayay mas'alana iyadou xadiis ku sugan yahay ayaa la ysku khilaafay ayuhuma aqwa dee masalada lagu ijmaacsan yahay ayaa sii xoog badan oo waxaa la garanayaa inuu xoog ijmaac u sii tarayo marka ijmaacuna deliil buu yihi intaasoo deliilba waxay deliil u yihiin gabadhu markay caadada qabto inaynay salaad tukanayn saasay deliil u yihiin salaaddaasina aynay waajib ku ahayn xataa qalle inay kula timaaddaa salaadda ma saarna hal masalo haddaba laysku khilaafaa jirta masaladaasi waa maxay gabadhii ayaa xilligii wakhtiga salaada dhexdeedii ayay daahir noqotay qadar yar iyaduu ka hadhsiiyey haddii salaaddii wakhti dhammaystiran ka soo gaadho ay intay tahaaro qaadato tukan karto iyada laa yakhtalifu fiihi isnaan laba iskuma khilaafsana salaaddaasi inay waajib ku tahay isla markay daahir noqotana degdeg inay u maydhato oo wakhtigai hadduu joogo ay tukato waa arrin waajib ku hoos ah saaran markaa taas sidaas iyadaa bay noqonaysa ama wakhtigii salaadda dhexdeedii ayaa dhiiggu ku yimi xilligii salaaddu waa soo galay yadaan weli tukan ayaa dhiiggu ku yimi salaadda ma lagu leeyahay mise laguma laha aan horraysiinne inta aynaan ka hadlin in salaadda lagu leeyahy gabadha haddii wakhtigii caadadeedu ay soo beegnayd ay joogtay u baratay oo danniga haalibkaa ay filayso inay xilliyadan xaydayso wakhtiga salaaddu yada nisbadeeda wuxuu u noqonayaa mudayiq ayuu u noqonaya masalan waxay leedahay caado dhiiggu intaasoo maalmood ka maqnaado maalinta saddex iyo labaatanaad inuu dhiiggu u yimaaddo ayay taqaaniin weliba maalinimada dhexdeeda ama wakhtiyada marka bayna alduhri waalcasri masalan cadaan iskhilkhilaafin bay leedahay danni haaliba waxay ku haysaa dhiigga wakhtigiisii inuu hayo waxa saaran mar haddii dannigaa haalibka ku dhacay salaad kasta inay awalka ka tukataa saaran si aan dhiiggu uga soo gaadhin waxay diyaargaroobaysaa qubayla duhri isla marka salaadda wakhtigeedu soo galo waa inay tukataa si ay faralka isaga riddo iyada nisbadeeda wuxuu u noqonayaa wakhtiga salaaddu mudayaq laa muwasac oo iyadoo garanaysaa ama malaynaysa danni ghaaliba xilligii dhiiggu ka iman jiray inuu jiro iyadoo xilligii salaaddu soo galay inay iska baashaasho oo iska joogto oo aad dabeedna tidhaahdo wakhtiga dhexdiisii baan xayday miyaa laygu leeyahay salaad markii horena danniga qaalibka ay ku haysay inay xaydayso ta noocaasi markaa uma bannaana waa inay degdeg ula timaadaa salaaddii oy dedejisaa si ay dimmadeeda u beri yeesho dhiiggaasina aanu u soo gaadhin iyadoo qaantii salaadda lagu leeyahay haddaba hadday dhacdo wakhtigii salaadda dhexdiisa haddii dhiiggaasi ku yimaado salaaddiina ayna tukan garannay markan inayna tukanayn laakiin hadhow markay daahirnimo qaadato salaaddii ma qallaynaysa mise qallayn mayso waxaa la mid a xilligii salaaddu intaanu bixin ka hor ayaa ay daahir noqotay hadday maydhatayna xilligii salaaddu waaba baxayba qadarka wakhtiga salaadda ka hadhsanaa wuxuu ahaa qadar yar buu ahaa xaalka noocaasa salaaddaasi inay qallaysaa waajib ma ku tahay mise kuma aha waxaa ku sugan ahlucilmiga dhexdooda khilaaf baa mas'alada ku sugan ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin marba haddii aanay salaaddii ka gaadhaynin oo salaaddii aynay la iman karin waajib kuma ahayn salaaddaas inay qallaysaa ma saarna xilligii salaaddu hadduu baaqi yahay oo aanu salaaddii wada bixinna wakhtiga dhexdiisii hadday xayd ka hesho iyadaan tukan markaa lafteedana qallaheedu ma saarna culammada qaarkood halkaasay ka saareen oo wakhtiga salaaddu wuxuu ahaa muwasac awalka wakhtiga salaadda inay ka tukataa waajib kuma ahayn marka iyadoo wujuubkii wakhtigan khusuuskiisa inay tukataa inay waajib ku ahayn baa xaydkii ku yimi cudurdaar bay markaana heshay qallaheedu ma saarno culammada qaarkood waxay leeyihiin maya waxay noqonaysaa haddii qadra rakcatin kaamilah ay ka soo gaadho wakhtiga salaada ama qadra rakcatin kaamila in laga tukado iyadoo joogtaa uu xaydku ku yimi waa inay qallaysaa salaaddaas oo qadaagii la timaado bacdu ahlicilmi waa ka sii badinayaanbo waxay leeyihiin maya hadday takbiiratu ixraamka ka soo gaadho waa inay qallaysaa qadra takbiirat alixraam waa inay qallaysaa bay yidhahdeen salaaddii baa wakhtigeedii soo galay markuu sidaa u soo galay in laga xidho salaadoo allaahu akbar laga yidhaahdo intaa in la egunbaabay daahir ahay isla markiiba dhiiggii baa yimi culamada qaarkood waxay leeyihin salaaddaa waa qallaynaysaa bay leeyihin qaarkood waxay leeyihin salaad dhammaystiran in lala yimaado hadday daahir ahayd markaasay salaadda ay qallaynaysa haddii kale maya masalada waxaa ku sugan aqwaal sheekhu wuxuu maray raximahullah qawl wasat ah qowlkaasoo odhanaya haddii ragcad dhammaystiran qadar laga tukado ay ka soo gaadhay wakhtiga ama awalkiisa ama aakhirkiisa oo ay sidaa wakhtiga ku baxay iyadoo weli aan tukan aakhirka wakhtiga ka soo gaadhay wakhtigii wuxuu baxay iyadoo qadra ragcatin kaamila soo gaadhay iyadaan tukan ama tahaaradiiyo ku mashquulsan ayuu baxay qalluhu waa saaran yihi ka badan hadday ka soo gaadhayna waa calaa sabiili awlaa ama awalkii wakhtiga salaadday waxay ka soo gaadhay qadra rakcatin kaamila oo tahaaray ku sugnayd siday tahaaro ugu sugnayd baa salaadda wakhtigeedii soo galay ragcad dhammaystiran in laga tukado iyadoo daahir ah ayaa dhiggii xaydku ku yimi markaana waa inay qallaysaa markay daahir noqotee ka tahaaro qaada bal aan carrabka marin horta hadalkiis wuxuu sheikhu yidhi isagoo sii wada arrinkaas ama ida adrakat alxaa'idu min alwaqti juz'an laa yattasicu lirakcatin kaamila hadday soo gaadho soo haleesho miyaa gabadha caadada qabtaa wakhtiga ay ka soo gaadho juz'an qayb laa yattasicu aan waasic u noqonaynoo qaadaynin lirakcatin kaamila ragcad dhammaystiran mislu an taxiida waa sida inay xaydoo kale oo xaydkii hesho fi lmithaali alawali tusaalaha hore gudihiis bacda alguruubi bilaxda intaan qorraxdu dhicin ka hor ilbidhiqsi ya qadar kaa yar ee ilbiriqsiga ah ee indhaha saa la ysugu qabto oo kale ama saa loo kala qaado bay wakhtigii ka soo gaadhay maqhribka isla markiiba xaydkii baa yimi aw tadhura ama ay daahir noqoto fi lmithaali athaaniy misaalka labaad gudihiisana ay daahir noqoto wa haddii aakhirulwakhti ay ka soo gaadho qadar yar qabla tuluuci shamsi qoraxdu intaynay soo bixin ka hor bay daahir noqotay bilaxda ilbiriqsi ka hor intaan qorraxdu soo bixin ayay daahir noqotay fa inna asalaata laa tajibu calayha salaaddu ku waajibi mayso gabadhaas ma deliil liqowli nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaa u deliila inaynay ku waajibayn hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa u deliila inaanu tan dambe ku waajibayn ta horena u ku waajibayn nooca hore ee ragcad dhammaystiran ka soo gaadhay wakhtigii salaadda awalka ha ka soo gaadhaan ama aakhirka ha ka soo gaadhaan ama ragcad dhammaystiran wax ka badan ka soo gaadhay way ku waajibaysaa salaaddu haddii laakiin ragcad dhammaystiran wax ka yar ay ka soo gaadhaan kuma waajibayso labadaba waxaa u daliila hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam baa u daliila oo laga qaadanaya man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka asalaa man adraka ku kastoo soo haleeloo soo gaadha rakcatan min asalaati ragcad salaaddii ka mida soo gaadha faqad adraka asalaa salaaddii waa soo haleelo waa soo gaadhay muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay yacnii bukhaari iyo muslim baa soo weriyey erayga muttafaqun calayhi culammadu waxay ka leeyihiin laba istilaax bay ka leeyihiin istilaax waa ka jumhuurka culammadu ay isticmaalaan istilaaxna waa ka abulbarakaat almajd bnu taymiya waa istilaaxa u isticmaala jamaahiiru ahlicilmi hadday yidhaahdaan muttafaqun calayhi waxay uga jeedaan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay oo labaduba soo wariyey kaasi waa istilaaxu ljumhuur majd bnu taymiya isagu wuxuu u isticmaalaa muttafaqun calayhi hadduu yidhaahdo waxaa isku waafaqay saddex sheekh waa bukhaari iyo muslim iyo axmed saddexdaasi markay isku waafaqaan oo saddexduba soo wariyaan baa muttafaqun calayhi la odhanayaa ee bukhaari iyo muslim keligood hadday soo wariyaan aanu imaam axmed ku waafiqin muttafaqun calayhi la odhan maayo waa istilaax u khaasa shiikhaasoo waa loo xafidaa waa loo hayaa marka shiikhu wuxuu u jeedaa bukhaari iyo muslim baa hadda isku waafiqu u jeedaayo istilaaxuljumhuur buu ku socdaa isagu ee miduu iltizaamaya ma aha ama caadatan uu isticmaalo markuu imaam axmed la waafaqo ayaan muttafaqun calayhi odhanaya ha la waafaqo ama yaan la waafaqin muttafaqun calayhi saasuu isticmaal fa ina mafhuumahu mafhuumka xadiiskiisu anna man adraka kii soo haleelay aqalla min rakcatin ragcadu wax ka yar soo gaadhay lam yakun mudrikan lisalaa ma noqonayo mid salaaddii soo gaadhay noqon maayo sheikhu waxa uu tilmaamayaa raximahullah tafsiilka mas'alada uu sidaa u kala tafsiiliyo u kala qaaday ragcad dhammaystiran inuu wakhtiga ka soo gaadhay gabadhaasi oo bituhrin ay ku soo gaadhay waxaa isku mid a ah in awalkii wakhtiga ay ka soo gaadhay ama aakhirkii wakhtiga ay ka soo gaadhaa isku mide ragcad dhammaystiran hadday ka soo gaadhay ama ka badan salaaddaasi waa ku waajibtay haddii laakiin ragcad wax ka yar ay ka soo gaadho salaaddaasi kuma waajibin waxaana u daliila buu sheikhu yidhi xadiiska ayaa labada mas'alaba u daliila mid waxaa u daliila mantuuqiisa midna waxaa u daliila mafhuumkiisa haddii ragcad ay ka soo gaadho qadra rakcatin kaamila aw aksara inay soo gaadho waajibnimadii ku sugnaatay mantuuqulxadiis baa u daliila malow sheikhu yaanu sii caddaynba halkaas oo manduuqii xadiisku muxuu sheegayaa man adraka rakcatan min alsalaati faqad adraka asalaa man adraka rakcatan min alcasri qabla an tagruba ashamsu faqad adraka alcasra axaadiistaa waxaa laga qaadanayaa mantuuqooda waajibnimadii inay ku sugnaatay salaaddiina ay soo gaadhay mafhuumkiisa waxaa laga deliishanaya mafhuumka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo mafhuum muwaafaqa iyo mafhuum mukhaalafa mafhuumkani waa mafhuumu mukhaalafa laa muwaafaqa oo kaa la sheegay ka khilaafsani inuu noqonayo inuu xukunka kaga beddelan oo man adraka rakcatan min alsalaati ama rakcatan min alcasri qabla an tagruba ashamsu mafhuum mukhaalafu wuxuu noqonayaa ana man lam yudrik rakcatan min alcasri qabla an taghruba ashamsu annahu lam yudrik alcasra inaanu casarkii soo gaadhin oo soo haleelin ayaa mafhuum mukhaalafuu noqonaya ka la sheegay xukunka waxaa kaga bedelan kaan qadarkaas soo gaadhin ee ka yar soo gaadhin tafsiilka caynkaasa marka xadiiska ayaa laga deliishaday bimantuuqihi wa mafhuumihi marka wujuubka la isbaatinayo mantuuqulxadiis baa u daliila marka wujuubka laga nafinayo wixii ragcad ka yarna mafhuumka xadiiska u daliila mafhuum mukhaalafaha ah oo ragcadka soo gaadhaa la yidhi ee kaan ragcad soo gaadhinee ka yar soo gaadha lam yudrik asalaa salaaddii ma soo gaadhin istidlaalku waa waadix baylat kadalik riwaayaadka xadiisku leeyahay qaar ka mida ah waxaa ku soo arooray man adraka rakcatan min asalaati qabla an tatluca ashamsu ruuxa markaa salaaddii soo gaadha ragcad buu soo gaadhay wa fii lafdin sajdatan soo gaadhay sujuud inta aan qorraxdu soo bixin ka hor yacni salaaddii ha dhammaystiro marka laba mas'alo kala duwan bay xadiisku u yahay masale waa masaladan xaydkiya ku saabsan masalena waa masale kaleoo culammada qaarkood ay ka deliishadaan oo ku saabsan ruux baa salaaddii qayb ka mida ayuu markaa la yimi dabeedna xulligii baa baxay cudurdaarna wuu ka madhnaa oo hurdo iyo ilowshiye midnaba kuma sugnayn salaaddii ma dhammaystiraya mise ma dhammaystiraya masale kalena waa ku tacalluqaysaayoo ruuxii aan macduurka ahayn oo ogaan cibaadadii uga tegey inuu qalleeyaa ma saaran mise ma saarna calaa kulli xaal masaladaa markaa la niqaashaya lafteeda culamada qaarkood way doonaan xadiiskan inay u deliishadaan hadda baabkeenna maaha wuxuu sheikhu yidhi raximahullah waidaa adrakat rakcatan min waqti salaati alcasri fahal tajibu calayha salaatu alduhri maca alcasri markay soo gaadho gabadhii ragcad wakhtigii salaadda casar bay ragcad qadar laga tukado ka soo gaadhay garannay sida raajixa ah salaadda casar inay ku waajibaysa garannay fahal tajibu calayha salaatu duhri maca alcasri fahal tajibu calayha salaatu duhri ma ku waajibaysaa salaadda duhur maca alcasri salaadda casar la jirkeeda oo duhurkiiyo casarkii ma jamcinaysaa aw rakcatan ama ragcad bay soo gaadhay min waqti salaati alcishaa alaakhira salaaddii cishee dambe alaakhira waxaa loo raaciyaa wakhtiyada qaarkood dee makhribka laftiisa cishe waa la yidhaahdaa maqhrib iyo cishe marka la ysku darayana cishaa ayn waa la yidhaha labada cishe mar hadday laba cisho noqdaan alcishaa'u aluulaa iyo alcishaa'u alaakhira kala noqonayaan marka salaaddii cishe wakhtigeedii hadday ka soo gaadho qadda ragcad laga tukaday ka soo gaadheen aslan wakhtigii cishoo dhammaystiran may soo gaadhin wakhti maqhrib inay soo gaadho iska daaye wakhtigii cishe waxay ka soo gaadhay uun qadar ragcad laga tukado waxaa la mid a ah, haddii wakhtiga cishaha dhexdiisa ay daahir noqotona waa la mid yacani wakhtigii maqrib marna ma soo gaadhin salaaddii salaadda lala jamcin jiray hadday soo gaadho ee qofka macduurka ay u bannaanayd inuu la jamciyaa labada ma la wada imanaysaa ma jamcinaysaa mise bestay wakhtigeeda soo gaadhay keliya saaran fahal tajibu calayha salaatu lmaqhribi maca alcishaa salaadda maqrib ma ku waajibaysaa cishaha la jidhkiisoo ma la odhanayaa wakhti maqhribba yaanad soo gaadhine mar haddaad qadar ka soo gaadhay salaaddii cishe waa inaad markaa daahir noqoto qadara ragcatin kaamila aw aksar haddaad ka soo gaadhay markaad daahir noqoto waa inaad labada aad jamcisaa oo maqhrib iyo cishaba aad qallaysaa waxaa la mid a salaaddii casar bay waxay ka soo gaadhay qadar ragcad dhammaystiran laga tukaday ka soo gaadhay salaaddii duhur inay la jamcisaa laazim ma ku tahay fii haada khilaafun bayna alculamaa xukunka mas'aladan ku saabsan culammada dhexdooda waxaa ku sugan khilaafay isku khilaafsan yihiin waasawaabu annaha laa yajibu calayha ilaa maa adrakat waqtahu sida sawaabkee saxanna waxay tahay inaanu ku waajib ahayn kay wakhtigiisa soo gaadhay mooye ku kale inaan waajib ku ahayn wa hiya salaatu alcasri waalcishaa'u alaakhiratu faqad kay wakhtigiisa keliya soo gaadhayna wuxuu noqonayaa salaadda casar ayuu noqonayaa tusaalaha hore iyo salaadda cishe tusaalaha dambe oo keli ah salaaddaa wakhtigeeda ay soo gaadhay bes ayaa ku waajibaysa tii kale ma saar liqowlihi sala allahu alayh wasalam waxaana u daliila hadalkii nebigu u yidhi sala allahu alayh wasalam man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka alcasr ku kastoo soo gaadha ragcad salaadda casar ka mida intaan qorraxdu dhicin ka hor soo gaadha oo soo haleelaa faqad adraka alcasra casarkii waa soo haleelo waa soo gaadhay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan lam yaqul inabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu ma odhan faqad adraka alduhra waalcasra duhur iyo casar buu labadaba soo gaadhay ma odhan ee faqad adraka alcasra ayuu yidhi walam yadkur wujuuba alduhri calayhi mana sheegin salaadda duhur inay waajib ku tahay oo uu ku darayo taa nebigu ma sheegin calayhi asalaatu wassalaam waalaslu bara'atu dimma asalkuna wuxuu yahay dimmadu inay beri tahay oo takliif ay ka beri tahay ilaa uu sugnaanayo xataa yahbuta shugluha yaa dimmadu inay mashquulo tahay ilaa ay sugnaanaysa caddaanayso wa haadaa madhabu abii xaniifata wa maalikin kanna waa madhabka abii xaniifiya maalik xakaahu canhuma fii sharxi almuhadab nawi wuxuu kaga xikaayoodoo ku sheegay kitaabkiisa sharxulmuhadabka ayuu ku sheegay oo kaga soo naqliyey calaa kulli xaal masaladan waxaa ku sugan khilaaf culammada qaar baa waxay yidhaahdeen may annagu waxaannu leenahay salaaddii duhur iyo salaaddii casar labadaba waa inay la timaadaa mar haddii qadar ay ka soo gaadhay salaaddii casar oo miqdaara ragcatin kaamila aw akhar ama salaad casar in laga tukada ay ka soo gaadhay ama ka badan wakhtigii duhur iyo inay sooba gaadhinbe waa inay wada qallaysaa salaaddii duhur iyo salaadii casar salaaddii duhur iyo salaaddii casar labadaba waa in la timaada adaan labadaba waa in la timaadaa waxaa la mida cagsiga gabadh baa dhiiggii caadada waxay heshay wakhtigii duhurka iyadoo wax ka soo gashay yaa casar wakhtigii mabay gaadhinba qadra rakcatin kaamila aw aksar baa wakhtigii duhur ay ka soo gaadhay iyadoo daahira dabeedna dhiiggii xaydkaa ku yimi waxaa la mid a wakhtigii maqhribba intaa in lee ka soo gaadhay iyadoo daahira dabeedna dhiiggii baa ku yimi salaaddii dambe wakhtigeedii inay gaadho iyadoo daahira iska daaye salaaddii ka horraysee lala jamcin jiray wakhtigiisa badankiisa daahir maahay yacnii qayb ka bay daahir ahay miqdaara rakcatin kaamila aw akar xilligii salaaddu waa baxay markay hadhow dhiigga caadada ka maydhata ee daahir noqoto ma duhur qudhay qallaynaysaa suurada hore ma makhrib quray qallaynaysaa suurada dambe mise mar walba waxay qallaynaysaa laba salaadood oo duhur iyo casar bay qallaynaysaa filmisaal alawal ama maqhrib iyo cishay wada qallaynaysaa filmithaal athaani waxay ku dhisantahay mas'aladan culammada qaarkood qaacido waxay ka dhigayaan duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cishe maadaama laba salaadood salaadoodoo kastaoo ka mid ah sida duhurkiiyo casarka ama maqhribkiiyo cishaha qofka macduurkaa nisbadiisa wakhtigeedu uu isugu mid yahay oo jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir uu la iman karo aynu arki doonnona mustaxaadada lafteedu inay jamci la samayn karto inkastoo culammada qaar u fasireen jamci suuri laakiin sida saxiixa jamcu xaqiiqiya inuu yahay ayaa saxiixa qofka macduurka labada salaadood xilligooda maadaama isugu mid isaga ay u tahay oo jamci u bannaan yahay iyadiina macduuray ahayd waxaa la odhanayaa labadii xilli isku wakhti bay kaaga dhigan kal kal wakhtilwaahidi bay kaaga dhigan idan haddaad mid ka soo gaadho waxay ka dhigan tahay labadii wakhtiba inaad soo gaadhay marka labada salaadoodba waa inaad la wada timaadaa culamada qaarkood saasay leeyihin laakiin sida saxiixa ah waa in salaadda wakhtigeeda ay soo gaadhay keli ah ay saaran tahay oo ta kale ayna saarnayn wuxuu u daliishaday sheikhu laba shay mid waxa weeye xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku sheegay faqad adraka alcasra duhur iyo casar buu soo wada gaadhayna ma odhan wuxuu kaloo sheikhu u deliishaday baraa'atu dimma asalka ah oo dimmadu inay beri tahayba asala waxaa kaloo raacaya haddii shaygaasi waajib ahaan lahaa dee nebigaa sheegi lahaa calayhi asalaatu wasalaam lianna ta'khiira albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac markaa saas aawadeed saxiixu wuxuu noqonayaa salaadda ay soo gaadhay keliya ayaa saaran mid kale ma saarna wa ama aldikru waltakbiiru waltasbiixu waltaxmiidu waltasmiyatu cala alakli wagayrihi wa qiraa'ati alxadiisi walfiqhi walducaa'i walta'miinu calayhi waistimaacu alqur'aani falaa yaxrumu calayha shayun min dalik sheekhu waxau uhi raximah ullah xuskay ilaahay xusaysa miyaa gabadha caadada qabtaa oo dikri ay la imanayso iyo inay takbiiranayso allaahu akbar odhanayso iyo inay tasbiixsanayso subxaana allah ay odhanayso iyo inay taxmiidanayso ilaahay mahadinayso alxamdu lilah odhanayso ama alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo aynay qiraa'a uga jeedin ee dikri uga jeeddo ay odhanayso iyo inay cuntada bisimka u qabanayso iyo cabbitaanka iyo ashyaada la midka oo bismillaah ay odhanayso wa qiraa'atu alxadiisi waalfiqhi waadducaa'u xadiiska inay akhrinayso fiqiga inay akhrinayso waducaawiya inay ducaysanayso wata'miinu calayhi inay markaa aamiin ay odhanayso marka qur'aankii la akhriyey faatixadii baa la akhriyey markaasay tii aamiin ama ducadii bay aamiin tidhi waliba taa dambu u jeedaa waayo lianna adamiira yarjicu ilaa aqrabi madkuur damiirku wuxuu u noqonayaa wax la soo sheegay waxa ugu dhowaanshaha badan wax la soo sheegayna waxa damiirkan ugu dhow ducaa watamiinu calayhi ay cala adducaa iyo ducada in aamiin la yidhaahdo aamiin waxaa ku bannaan bilugati almaddi iyo bilughati alqasri bilugati almaddi waa in la yidhahdo aamiin aamiin aabaa la odhanaya laakiin madkaa lama dheeraynayo wuxuu iska noqonayaa midaan dheerayn maddu tabiici la mida sida agsarku ay qabaan ama lugatu lqasri oo la yidhahdo amiin aan aaba la odhan ee amiin la yidhahdo sida basiir oo kale iyo qadiir labaduba waa fasiix culammaduna waa isla ogolyihiin labaduba inay bannaan yihiin laakiin mad dheer inta la mado miimka in la shadaa tan noocaasi waa khalat qaar baa markaa yidhi saas waa la odhan karaa siiqatu tamriid bay kaga sheegeen inuu jacfar asaadiq ahaa baan u malanaya markaasay qaar dooneen inay tawjiihiyaan markaasay yidhahdeen qaasidiina naxwak calaa kulli xaal wejigaasi waa khalat wa mukhaalif lima ruwiya fi laxaadiis waxayna khilaafsan tahay waxa axaadiista lagu soo wariyey ee ku sugnaatay ayay khilaafsan tahay aamiin ama amiinna macnaheedu waxaa weeye allaahumma istajib ilahay oo aqbal waistimaacu alqur'aan iyo qur'aanka in la dhegaysto oo loo dheg raariciyo ashyaadaasoo dhammi falaa yaxrumu calayha shayun min dalik kama xaaraan noqonayo shay ashyaadaa ka midii xaaraan ka noqon maayo kullu daalika waxay yihiin wax u bannaan biduuni karaaha ayay u bannaan jawaasku wuxuu noqon karaa jawaas bikaraaha ay maca karaaha iyo jawaas biduuni karaaha marka jawaas biduuni karaaha ayay u bannaantah bale waa loo istixbaabayaa inay ashyaada la timaado muxuu odhan waaya haddaa waa mustaxab ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen aljawaas waa jinsun lilwujuubi waalistixbaab jinsi weeye iska wada cammimayo ay soo wada gelayaan wujuubkii istixbaabkii ibaaxadii intuba soo gelayaan midna waa jawaaz mustawiya tarafayn ah oo labada dacr sameyn yihiin midna waa jawaas maca tarjiixi alficli iyo maca ilzaamihi marka jawaaz iyo ziyaaday noqonaysaa bannaanaansho iyo dheeraad kale oo raacay bannaanaanshihii almuhim ashyaadaasi waa u bannaan yihiin gabadha inay la timaado waana loo istixbaabaya waa u fiican tahay caladda ay caadada qabto inay ilaahay xusto adkaarihii ay la timaaddo oo ilaahay ay barido ay tasbiixsato oo ay qur'aanka dhegaysato kullu daalika waa shay mashruuc u ah jawaazun wa ziyaada faqad habata fi saxiixayni wahayrihima ana anabiya sala allahu aleyh wasalam kana yattaki'u fi xijri caa'ishata radia allahu canha wa hiya xaa'id waxaa ku sugnaaday saxiixaynka iyo hayrkoodba in nabigu calayhi asalaatu wassalaam kaana yattaki'u fii xijri caaisha wuxuu ku jiibsan jiray dhabta caaisha radia allaahu canha wa hiya xaa'id iyadoo caado qabta ayuu dhabteeda ku jiibsan jiray fa yaqra'u alqur'aan madaxa nebiga sala allahu aleyh wasalam oo dhabta caaisha saaran ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam qur'aanka akhrin jiray iyaduna ay caado qabtay taas waxaa laga qaadanayaa gabadhii caadada qabtay ruux qur'aan akhrinayaa inuu dhabteeda ku jiifsadaa ama madaxa saaraa ama acdaadiisa wax ka mida saaraa jidhkeeda qur'aankana sidaa ku akhriya inaan dhibi ku sugnayn nebigu ashyaadan wuxuu u samaynayaa waa libayaani sharci caddayn uu sharciga caddaynayo ayuu u samaynaya mawdica sheikhu wuxuu ka dariishanayaa maadaama nebiga sala allahu alayh wasalam oo qur'aan akhrinayaa xaaladda uu qur'aanka akhrinayo dhabta caaisha uu ku jiifay caaishana caado ay qabtay oo dhiiggii caadada ay lahayd inaan dhibi ku sugnayn shakhsi qur'aan akhrinaya jidhkiisu inuu mutasil la noqdo gabadhii caadada qabtay jidhkeedii ama maryihii ay gashanayd uu ku dul jiifsado iyadoo maryihii ay ka xigaan marka uu caynkan samaynayana dee nebigu sala allahu aleyh wasalam caaisha oo dharkeedii gashan ayuu ku jiifsanayey lianna hada huwa daahir wa fi saxiixayni can ummi cadiyata radia allahu canha annaha samicat inabiya sala allahu aleyh wasalam yaquul bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan iyagoo sanad kaga soo warinaya ummu cadiya saxaabiyadda la yidhaahdo radia allahu canha inay ka maqashay nebiga sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo takhruju alcawaatiqu wadawaatu alkhuduuri waalxuyadu yacni ila salaati alciidayn ama tukhraju alcawaatiqu wa alkhuduuri waalxuyadu haddii sida hore loo dabdiyo macluum baa loo bineeyey way soo baxayaan bimacnaa ha soo baxaan yacni dumarka shabadaha ah ee qaangaadhka ah iyo kuwa asturada u saaxiibka ah ee muxajabaadka ah aan guryahaba ka soo bixin asturada u saaxiibka ah bimacnaa waxaa loo jeedaa guryaha aan ka soo bixin iyo walxuyad kuwa caadada qabaa dumarka waxaa loo ammaanaa inay gurigooda ku sugnaadaan inay noqoto kharaaja wallaaja ma fiicna markay shabadaha yihiinna waa ka sii xag jiraan waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabarruja aljaahiliyati aluulaa waa xukum caam ku ah dumaroo dhan laakiin kuwa la yidhi waa dawaatu alkhuduur si gaara iyaga loo sii ilaalinayaa oo guryaha loogu ilaalinaya iyo walxuyad kuwa caadada qabaa ee xaydka ahi waa u soo baxayaan yacni ha u soo baxaan ama tukhraju waa la soo saaraya dabdigana sida horaa fiican baan filaya marka waa soo baxayaan bimacnaa ha soo baxaan waa khabarun yuraadu bihi alamru amar sariixina kolley waa soo arooray yacnii ilaa salaati alciidayn ha u soo baxaan labada ciidood salaadooda waliyashhadna alkhayra khayrka ha xaadiraan oo ha joogaan wa dacwata almu'miniin iyo mu'miniinta ducadooda ha xaadiraan oo ha yimaadaan wayactasilu alxuyadu almusallaa waa ka fogaanayaan dumarka caadada qabaa meesha lagu tukanayo musallaha waa ka dheeranaya xadiidkan wuxuu ka daliishanayaa sheikhu maadaama nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xataa kuwa caadada qabaa salaadda ciidda ha yimaadaan lana garanayo salaad inaynay tukanayn oo ay qariino tahay wa yactasilu xuyadu almusalla iyo adilada hore aynuuga ognahay gabadha caadada qabtaa inaynay tukanayn axaadiista ku soo aroortaiyo ijmaaca mid walba waxay u imanayaanna ay tahay nebigu inuu sheegay sala allahu aleyh wasalam inay khayrka xaadiraan iyo ducada markaa mu'miniinta dee inay dhegaysanayaan wacdigii iyo waanadii ducadiina inay aamiin odhanayaan ayuu ka deliishanayaan tuu kala baxayaa taas weyi kulli xaal waxaa kaloo jira ijmaac culammadu isku waafaqsan yihiin ashyaadan oo eh, ay culammadu dhammaan wada taqriirinayaan inuu xukunku sidaa yahay ijmaacuna waaba xuja sharciya mawdican wayactazilu xuyadu lmusallaa bacdu ahlicilmi almucaasiriin waxay ka istimbaadeen mas'alo masaladaasoo ah musallaha muslimiintu ay ku tukanayaan ciidda waxaa la siiyey xukma almasjid maadaama la yidhi dumarka caadada qabaa meesha lagu tukanaayo musallaha ah ka dheeraadaan xukma almasjid baa la siiyey maadaama xukunkii masjidka la siiyey axkaamtii masjidkee kalena meeshu way qaadanaysa calaa haada sheikha sidaa yidhi wuxuu ijtihaadkiisa ku yidhi marba haddii xukun masjid la siiyey marka la yimaado haddii aan salaaddii hor laga gelin oo ruuxu fadhiisanayo waa inuu taxiyata almasjid tukadaa walow bannaanka lagu tukadaba ha ahaatee wa haadaa fiihi nadar caalim weyne ha yidhaahdo qowlkaas laakiin nadar baa ku sugan nadarka ku sugani wuxuu yahay nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku tukan jiray salaadda ciidda dadkana ku tujin jiray musallahaas lamana soo naqlin nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu tukaday taxiyat almasjid iyo inuu saxaabada yidhi tukada iyo inay saxaabadu tukan jireen axaadiistu waxay sheegaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inaanu salaadna ka hormarin jirin salaadna aanu ka dambaysan jirin waxaa laga yaabaa qowlka caynkaasa shiikha yidhi ciddaa facaysaa inay tidhaahdo dee nebigu ma fadhiisanay markuu yimiba waxa dhacday inuu salaaddii hor ka tujiyey dabeedna markaa u khudbadeeyey dee hadduu masjid xataa ku tujinaayo taxiyatulmasjid lama yimaadeen mar hadduu ku bilaabay salaaddii ku bilaabay laakiin waxaa la odhanayaa saxaabadiisii nebigu sala allahu alayh wasalam kuma odhan idinku ka hormariya dadkiina sii fadhiisanaya waa inaad taxiye la timaadaan taxiyat lamana soo naqlin inay la imin jireen ama wayactasilu xuyadu almusallaa waxaa la yidhi ha uga fogaadaan maaha masjidnimo meesha inay isaga ilaalinayaan waa si dadka tukanaya ay ugu banneeyaan oo saaxada ugu waasiciyaan si ay safafka u xidhiidhsamaan waayo hadday kala dhex galaan oo meesha lagu tukanayo lafteeda ay ku sugnaadaan oo fadhiistaan kuwii caadada qabay safafkii xidhiidhsami maayaan marka xikmadda loo yidhi waa ka dheeraanayaan ama ha ka dheeraadaan maaha in xukun masjid la siiyey waxa weeye waa si ay majaalka ugu waasiciyaan oo ugu banneeyaan dadkan tukanaya si ay sufuufkooda u xidhiidhaan si ay iyagu isugu dhowaadaan saasay markaa taxaashi uga samaynayaan oo iyagu gaar uga baxayaan litatasila asufuuf wahaakada fa ama qiraa'atu alxaa'idi alqur'aana binafsiha fain kaana nadaran bilcayni aw ta'ammulan bilqalbi biduuni nutqin billisaani falaa ba'sa bidalik gabadha caadada qabtaa akhrintay akhrinaysa miyaa qur'aanka binafsiha iyadu daat ahaanteeda akhrinayso fain kaana nadaran bilcayni hadduu ahaaday aragti isha ay ka eegayaan aw ta'ammulan bilqalbi ama qalbiga ay uga fiirsanayaan oo ka fekerayaan qur'aankii iyo aayaadku siday isugu xigeen kaannahu qalbiga uu ka akhrinayo biduuni nutqin billisaan carabku laakiin aanu ku dhawaaqin iyaga oo ka maran inay carabka kaga dhawaaqaan oo ka akhriyaan falaa ba'sa bidalik wax dhibi kaas kuma sugnaan milu an yuudaca almusxafu aw illawxu fatandura ila alaayaati wa taqra'aha biqalbiha tusaalihiisu wuxuu ahaaday waa sida in musxafka la dhigo ama looxa la dhigo meel la dhigo miisoo kale la saaray ama wax la mida kitaabkii musxafkii waa la kala bixiyey ama looxii qur'aanku ku qornaa ayaa la dhigay oo la saaray miiska oo fa tandura ila alaayaati aayadaha eegto wa taqra'aha biqalbiha qalbigeedana ay ka akhrido ka dareeriso laakiin carabkii aynay kaga dhawaaqin kaasoo kale weeye qaala nawowiy fii sharxi muhadab naw wuxuu ku yidhi kitaabkiisa majmuuca muhadabka shiraazi uu ku sharxayo jaa'izun bilaa khilaaf kani waa bannaan yahay khilaaf la'aan buu ku bannaan yahay inay indhaha ka akhrido ama qalbiga ay uga fiirsato qalbiga ka akhrido laakiin carabka ayna kaga dhawaaqin musxafkana aynay taaban waa jaa'izun bilaa khilaaf wa ama in kaanat qiraa'atuhaa nutqan bilisaan hadduu akhrinteedu ay tahay miyaa ku dhawaaqa carabka lagaga dhawaaqayo oo afka laga akhrinayo fajumhuuru alculamaa'i calaa annahu mamnuucun wahayru jaa'izin culammada badankoodu waxay ku sugan yihiin in arrinkaa la diidayo aanu bannaanayn wa qaala albukhaariyu wabnu jariirin atabariyu wabnulmundiri huwa jaa'izun imaamu albukhaari wuxuu yidhi iyo maxamed ibnu jariir ibnu yaziid atabari waxaa jira laba tabari baa jira oo waxay iska waafaqeen magaca magaciisa mid walba iyo magaca aabbihii iyo nisbadiisa iyo kunyadiisa iyo zamankii casriga ay noolaayeen mid walba waxaa layahaa muxamed mid walba aabbihii waxaa la jariir nisbadiisu mid walba waa atabariy kunyadiisu waa abujacfar marka kunyada iyo magaca iyo magaca aabbaha iyo nisbada iyo zamanka intaba iska waafaqeen isku casriay ahaayeen noolaayeen isku casri ayay noolaayeen laba sano isku xigta baynay kala dhinteen mid waa sheikha macruufkee la yaqaanee sunniga ah ee kitaabka weyne tafsiirka ah leh iyo kutubo kaleba midna waa mid raafidi ah shiicahoo raafidi ah waxay ku kala tagaan awowga ka raafidigaa waxaa la yidhahdaa abu jacfar maxamed ibnu jariir ibnu rustum atabariy sheikha sunnigaana waxaa la yidhaahdaa abu jacfar moxamed ibnu jariir ibnu yaziid atabariy ayaa la yidhahda marka waa shiikha sunniga ah baa loo jeedaa waxaa xusid mudan masaa'il shaad ah oo loo nisbeeyo maxamed ibnu jariir atabari assunniy kama sugna qaarkood ee cidda u saaxiibkaee masalada iska lahayd waxay ahayd raafidiga khabiiska alkhabiis waa sifa kaashifa wa qaala albukhaariyu wa bnu jariir atabariyu wa bnu lmundiri huwa jaa'izun waa bannaan yahay bay yidhahdeen qur'aankii inay akhridaa waa bannaan yahay yidhaahdeen wa xukiya can maalikin arrinkaana waa laga sheegay imaam maalik inuu sidaa yidhi wa can ishaaficiyi fi lqowli alqadiim shaaficina waa laga sheegay qowlkiisii qadiimka ahaa inuu sidaa yidhi abuu thawr baa ka soo naqliyey shaafici inuu yidhi laa ba'sa lilxaa'idi an taqra' ibnu mundirna wuxuu ku soo naqliyey awsadkiis sida muxaqiquba uu soo naqlinaya waayahay xakaahu canhumaa fii fatxi ilbaari qowlka waa kaga xikaayoodo waa ka sheegay fatxulbaariga ayuu kaga sheegay daa'ifo kaleo culammada ka midoo sidaa ku raacdayna waa jiraan oo ka mid yahay daawuud aldaahiri oo ka mid yahay ibnu xasmin aldaahiri oo ka mid yahay shaykhulislaam ibnu taymiya ou ka mid yahay albaani wahaakada wadakara albukhaariyu tacliiqan can ibraahiima annakhaciy laa ba'sa an taqra'a alaaya bukhaari xaaluu tacliiqinayo si mucallaqnimo ah ku soo warinayo laakiin tacliiqu uu yahay mid majzuuma ah oo uu jasminayo aan siiqadu tamrid ahayn can ibraahiima annakhaciyi ibraahiim annakhaci ayuu tacliiq ahaan wuxuu kaga sheegay bukhaari laa ba'sa an taqra'a alaaya gabadha caadada qabtaa inay aayad akhrido wax dhibaatiya kuma sugnaa ibraahiim annakhaci isagu wuxuu bannaynayaa aayad iyo waxa la midka ah laakiin wax kale kama bannaana buu leeyey gabadhii xaayidkeed aayadoo kale waa akhrin kartaa laakiin ka badan maya isagu tafsiilka caynkaasu geshay oo wuxuu yidhi ibraahim annakha'i arbacatun laa yaqra'uuna alqur'aan aljunubu waalxaa'idu wa cinda alkhalaa'i wa fi alxammaami ila alaayata wa naxwaha liljunubi waalxaa'id waayah wa qaala shaykhu lislaam ibnu taymiyata fi lfataawa majmucati ibni qaasim shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi oo majmuuc fataawaha ku yidhi fataawuhu laba jamci buu lahaa mid fataawa alkubraa baa layahay masar baa lagu kulmiyey oo lagu ururiyey waa tabca masri oo wakhti hore la soo saaray kan kale waa ka horreeyey waa ciddatu mujalladaat midna waxa weeye waa majmuucatu ibnu qaasim cabdiraxmaan ibnu qaasim iyo inankiisa muxamed ibnu cabdiraxmaan ibni qaasim ayaa ururiyey juhdi jahiidna waa ku bixiyeenoo aad bay ugu dadaaleen beledada muslimiintana beledo badan bay tageen iyagoo raadinaya si ay markaa u helaan e, aahaartii uu ka tegay ibnu taymiya oo ay u ururiyaan wakhti badan bay ku bixiyeen ay makaatibta baadhayaan oo taftiishinayaan oo makhduudaadka dhex gelayaan laga yaabo aalaaf makhduudaat intay dhex galaan in laga yaabo intaasoo bilood inuu ku jiro maktabada makhduudaadkeeda dabeedna laga yaabo wax yar inay ka soo helaan inay soo qaataan wahaakada aad baa loogu intifaacay usradaana ilaahay waa barakeeyey sheekh hadda aimada xaramka ka mida cabdimuxsin alqaasim la yidhaahdo waa aabbihii iyo awowgii cabdimuxsin ibnu muxamed ibni cabdiraxmaan ibni qaasim fataawaha ibnu taymiya iyagaa ururiyey fataawaha maxamed ibnu ibraahiim usradaasaa ururisay oo maxamed ibni cabdiraxmaan baa ururiyey fataawaha iyo rasaa'isha maxamed ibnu ibraahiim leeyiy duraru saniya iyagaa ururiyey oo maxamed ibni cabdiraxmaan ayaa ururiyey waayah majmuucadan waxaa la daabacay iyadoo shan iyo soddon mujallad ah inkastoo bacdu almujalladaat ay yaryar yihiin oo labalaba ay isu qaadan kari lahaayeen qaarkoodna saddex qaarna laakiin waa waaweyn yihiin sida mujalladka toddobaad oo kale iyo qaar la mida ah. laba mujalladoo oo cajaa'ib ahina waa la socdaan wax kasta oo ku yaalla labada mujallad ee fihraska waa laga heli karaa haddii laga baadho faharista kutubta loo yeelo fihras la mida kuma arag mas'ale kastaoo la sheego oo kitaabkaa ku qoran fihraska dariiqo sax haddaad u baadhato waad soo dhufan kartaa wuxuu yidhi laysa fii manciha min alqur'aani sunnatun aslaa diidmada loo diidaayo gabadhii caadada qabtay inay akhrido qur'aanka loo diidayaa xadiis nebi oo ku sugani aslanba ma jiro fa ina qawlahu laa taqra'u alxaa'idu walajunubu shay'an min alqur'aani xadiisun daciifun biitifaaqi ahli almacrifati bilxadiis waayo hadalka odhanaya qowlka nebiga loo nisbeeyey calayhi asalaatu wasalaam oo ma akhrinayso gabadha caadada qabta yacnii yaynay akhriyin iyo ka janaabada qabaa shay qur'aanka ka mida ma akhrinayaan ama laa taqra' ilxaa'idu yaynay akhriyin oo nahyi qumanba laga dhigo xadiisun daciifun biitifaaqi ahli almacrifati bilxadiis waa xadiis daciifa siday culammada xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam taqaana ay ku kulansantaho isku waafaqsantahay daciif weeyo ma sugna saas aawadeed ba a'immo fara badani daciifiyeen waqad kaana anisaa'u yaxidna fii cahdi nabiy sala allahu aleyh wasalam dumarkuna waxay ahaan jireen qaar xayda oo dhiigga caadada hela wakhtigii nebiga calayhi asalaatu wasalaam falow kaanat ilqiraa'atu muxaramatan calayhinna ka salaati hadday akhrintay qur'aanka akhrinayaan ay ka xaaraan noqon lahayd sida salaaddu uga xaaraan tahay markay caadada qabaan lakaana hada mima bayanahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam liummati wuxuu ka mid noqon lahaa arrinkaasi waxyaalaha nebigu sala allahu aleyh wasalam ummaddiisa wuxuu u caddeeyey ayuu ka mid noqon lahaa wa taclamuhu ayna ogsoon tahay buu ka mid noqon lahaa ashyaada nebigu caddeeyey aynay og yihiin ummahaatu lmu'miniin yacni zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam oo hooyooyinkii mu'miniinta ahaaday waxyaalahay ogsoon yihiin oo garanayaan ayay ka mid noqon lahay wa kaana dalika mima yaquuluunahu halkaas saxdu waxay tahay wa kaana dalika mima yanquluunahu yaquuluunahu ma aha nusakha saxiixa sida ku sugan oo ay ka mid tahay nuskhada mu'asasatu sheekh lagu daabacay waa mima yanquluunahu oo nuun baa ka dhacay mima yanquluunahu waxyaalahay soo rarayaana soo naqlinayaan buu ka mid noqon lahaa fi nnaasi dadka dhexdooda ay ku soo naqlinayaan falama lam yanqul axadun can inabiy sala allahu alay wasalam fii dalika nahyan lam yajuz an tujcala xaraaman marba haddaan cidba soo naqlin oo nebiga ka soo rarin calayhi asalaatu wasalaam oo ariiq yacni haabita ayna kaga soo rarin nahyi uu nebigu reebay ma bannaano in laga yeelo shay xaaraana macnaha saasaa looga jeeda ila nebigu calayhi asalaatu wasalaam inuu marka haddii qur'aan inay akhriyaan aynay u bannaanayn wuxuu u sheegi lahaa zawjaadkiis inayna qur'aanka akhrin xaaladdaas way cibaado badnaayeen dumarka nebigu sala allahu alay wasalam qabay marka waa u caddayn lahaa dumarka kalena waa u caddayn lahaa hadday ummahaatulmu'miniin ay ogaadaanna lamay aamusayna dadkay u sheegi lahaayeen falammaa lam yanqul markaanu soo rarin axadun cidnaba cidnaba ayna soo rarin can inabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga ayna ka soo rarin fii dalika nahyan arrinkaa wax nahyiya ayna ka soo rarin lam yajuz an tujcala xaraaman maca alcilmi annahu lam yanha can dalik ma bannaana in laga yeelo xaaraan in laga yeelaa mid bannaan maaha iyadoo lala qabo in la ogsoon yahay inaanu nebigu reebin calayhi asalaatu wasalaam wa idaa lam yanha canhu markaanu nebigu reebinna calayhi asalaatu wasalaam maca kasrati alxuyadi fii zamanihi iyadoo lala qabo dumarka caadada qabaa inay badnaayeen fii zamanihi wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam ooma dumar badani ay caado heli jireen culima annahu laysa bimuxaram waxaa la ogaaday in arrinkaasi aanu xaaraan ahayn ayaa la yani naqliga intii loo dan lahaa hadda in la soo raro way dhammaatay maa hadalkii sheekoo dhan baa dhammaaday waxaa laga tilmaamayaa intii maqsuudka ahayd baa dhammaaday marka waa mukhtasaratun min inta saas aawadeed waxaa loo qorayaa hamzadaa iyo hadaasaa loo qoraya hamzadiiyo hadana dhibic loo dhaxaysiin maayo laakiin dhibicda hadaa laga dambaysiinaya waa dhibic lagu joojiye waladii yenbagii bacda an carafna nisaaca ahli lcilmi an yuqaal arrinka habbooni ama ka habbooni markaynu garannay dabadeed khilaafka culammadu ay isku khilaafeen aynu garannay mas'aladan ay isku khilaafeen ka habboon an yuqaala in la yidhaahdaa waxa weeye alawlaa waxa u habboon oo u habboonaansha badan ama u dhowaansha badan lilxaa'idi gabadha caadada qabta anlaa taqra'a alqur'aana nutqan bilisaan inaynay qur'aan ka akhriyin xaalay carabka kaga dhawaaqayso ka akhrinayso ila cinda alxaajati lidaalika markay u baahato mooyaane milu an takuuna waa sida inay ahaato mucallimatan mid mucallimada oo dadka qur'aanka barta fa taxtaaju waxay u baahanaysaa ilaa talqiini almutacallimaat kuwa dumarka baranaya qur'aanka baranaya inay qur'aankii u laqintay u baahanaysa aw fii xaali likhtibaar ama marka imtixaankoo kale u baahatay ama marka imtixaankoo kale ayay markaa u baahanaysaa oo fataxtaaju almutacallimatu aw fii xaali ikhtibaar oo kale inay akhrido oo fataxtaaju way u baahanaysaa almutacallimatu tii qur'aanka baranaysay ila alqiraa'ati liikhtibaariha akhrintay qur'aanka akhrinaysay u baahanaysaa imtixaanka la imtixaanaya daraaddeed aw naxwi daalik ama wax la miday ugu baahanaysa mas'alada uu sheikhu halkan kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay gabadhii caadada qabtay ta nifaas ka qabtaana waa la mide ma akhrin kartaa qur'aanka mise ma akhrin karto masalada sida aragtaan waxaa ku sugan khilaaf baa ku sugan culammadu isku khilaafsan yihiin jumhuurka culammadu waxay leeyihiin ma bannaana inay carabka ka akhridaan laakiin waxaa laysla oggol yahay inay dhegaysan karto waa laysla oggol yahay waana u fiicantay inay dhegaysataan inay markaa qalbiga eh, ka xasuusato qur'aankii oo qalbiga marka ay ku dareerisana waa u bannaanta indhaha inay ka akhrido haddii musxafkii cid kale u rogrogayso halkaa ka tusayso iyadana waa u bannaanta intaa midnaba ishkaal kuma jiro laakiin nutqan bilisaani ma u akhrin kartaa mise uma akhrin karto jumhuurku waxay dhahan maya uma akhrin karto waxaa la mida ruuxii janaabada qabay oo masaladaa xukunkeeda tanna la mid bay noqonaysa maxaa loo deliishaday qolyaha diidaya waxay u deliishadeen xadiiska daciifka waa u deliishadeen daciifku xujo maahe wax kale maxaa la hayaa xadiiskani waa daciifo xujo maahe wax kale maxaa la hayaa waxay kaloo deliishadeen xadiis kaloo sheegaya nabiga sal allahu aleyh wasalam kaana laa yaxjuzuhu min alqur'aani shayun siwa aljanaaba nabiga calayhi asalaatu wasalaam qur'aanka wax ka teedi jiro aan janaabo ahayni ma jirto yani marka uu janaabada qabo qur'aanka ma akhrin jirin baa macnuhu u dhacaya laakiin wax kaloo ka teedi jiray ma jirin xadiiskaa laftiisa sixadiisaa laysku hayaa culammada qaarkood waa quweeyeen waa taxsiiniyeen ama bacdibaaba saxiixiyey laakiin bacdu ahlicilmi waa daciifiyeenoo sheekh albaani wuxuu ka mid yahay qolyaha daciifinaya mar labaadka waxaa kaloo timi iyadoo la ysku hayo sixadiisa ma sugnaaday mise ma sugnaan dalaaladiis xadiidkuma wuxuu ku tusinayaa laga qaadanayaa taxriim mise waxaa laga qaadanayaa cala alaqali karaahatu tansiihi in laga fiican yahay culamada qaarkood waxay dooneen inay u deliishadaan taxriim in laga qaadanayo lakiin waxa la yidhi dalaalada taxriimku daahir maaha hadduuba sugnaado inuu xaaraannimo faa'iidaynayo kama cadda wuxuu aqbali karaa lilkaraaha inuu nebigu markaa isaga diidaayey oo karaahatu tansiih ay tahay oo laga fiican yahay in qur'aanka la akhriyo iyadoo la janaabo qabo marka ghaayatu maa fi alamri waa an yufiida alkaraaha ama taxriim falaa dalaalada kama muuqato bacdu ahlicilmi waxay leeyihin waa bannaan tahay waayo arrinkani wuxuu ahaa arrin loo baahnaa xaajana loo qabay nahyi sariixa oo ku soo arooray mas'aladaas oo saxiix ah bimacnaa haabit ah oo daahir mas'alada ku ah ama markaas sariix ku ahna lama hayo waxaa lagu soo wariyo wax daciifa oon asixin ama wax dalaaladiisu ayna daahir ahayn haddii arrinkaasi uu noqon lahaa arrin mamnuuc kaana waa la caddayn lahaa lianna ta'khiir albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac waa qaacida muhima qaacidadaas way caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigo u caddayn waayaa iyagoo xaaje u qabaa ijmaac baan arrinkaasi ku bannaanayn nebiguna shareecada waa caddaynayey haddii arrinka noocaasa nebigu reebi lahaana waa la soo naqlin lahaa marba haddaan la soo rarin ma dhicin arrinkanna waxaa ku sugan baahi aada in loo qabay xukunkaasi hadduu caynkaa yahay in la caddeeyo baahi aadaa loo qabay marka xukun qarsoomi kari lahaa ma aha sheekhu haddaba markaa labadii qowl markuu soo naqliyey xujada qawigiina u muuqatay qowl wasat ah oo dhexdhexaad ah ayuu isagu maray qowlkaa dhexdhexaadkii waa maxay xaaraannimadii ma qaadan qolyihii lahaa waa bannaan tahaye gabadhi ha ku cibaadaysato oo qur'aanka akhriskiisa haba farabadiso oo sida markaa marka kale ay u akhrinayso sidaasoo kale ha u akhrido kaana ma marin wuxuu idhi yaynay akhriin oo carabka ka akhriin mooyaane wakhti ay u baahato wuxuu sidaa u yidhi xujada qowlkan waa u muuqatay marka iyadoo qowlkan uu u iilanayo xujadiisa xujada uu qowlkan xujaysanayo uu doortay ayuu haddana wuxuu leeyahy khuruujan min alkhilaaf bixitaan khilaafka laga baxaayo daraaddeed waa in axwaashii kale xaaje aynay u qabin qur'aankii aynay akhriyin waa qowl ixtiyaad iyo khuruuj min alkhilaaf ku dhisan bacdu ahlicilmi waxay dhahaan alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khilaafka in laga baxaa waa mustaxab oo shay laysku khilaafsan yahay inaad la timaaddo iyo dee inaad khilaafkaba ka baxdo sidaad la timi ay noqoto si waxa weeye laysla oggol yahay labada waxaa sii fiican sida laysla oggol yahay inaad la timaado ya marka nooc ixtiyaadina waa ku jiraa laakiin ixtiyaadka culammadu waxay yidhahdaan waa shay maxmuuda ixtiyaadku haddii waxa weeye khilaafa sunna qofka aanu ku xambaarin laakiin hadduu ixtiyaadku ku xambaarayo calaa khilaafi sunna faalixtiyaadu tarku dalika alixtiyaad ixtiyaadku wuxuu noqonaya ixtiyaadkaa in laga tago ayuu markaa noqonaya marka sida saxiixa ah waa in gabadha cala aliطlaaq qur'aankii u akhrin karto dhibina ayna ku sugnayn xadiidkan xataa ku soo arooray janaabada bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen dee farqa u dhaxeeya janaabada iyo iyo xaydka janaabada wakhtigeedu waa yar tahay laakiin xaydka wakhtigiisu waa badan yihin waa midda labaadee janaabada ka bixitaanka janaabada uu ka baxayo qofkay gacanta ugu jirtaa isla markiibuu tahaaro qaadan karaa dabeedna cala alxaali akmal ayuu ku akhrin karaa qur'aankii laakiin gabadhan xaa'idada ah ee caadada qabta yada tahaaradeedu gacanta uguma jirto waa goortay tahaarada aragto taasna waxay qaadanaysaa ayaam cadiida marka laba farqaa ku sugan haddiiba la yidhaahdo janaabada xadiidkan waxaa laga qaadanayaa taxriim kaana laa yaxjuzuhu dee xaa'idkii iyo junubkii farqa u dhaxeeyo laba faariq bay meeshii ku kala duwanaadeen laba faariq bay ku kala duwanaadeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay qolyaha aad ugu doodaya gabadhii caadada qabtay inay waxa weeye qur'aanka akhrin karto dhibina ayna ku sugnayn weliba wuxuu u deliishaday xadiiskanna waa u deliishaday ifcali maa yafcalu xaaju hayra an laa tatuufii bilbeyti xataa tahurii riwaayaadka qaarkood baa soo aruuray hayra an laa tatuufii bilbeyti walaa tusallii xataa tahurii waa yahay oo wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam wax kale kama reebin wuxuu ka reebay uun tawaaf iyo salaad bacdii markay naqdinayaan qowlka albaani waxay yidhaahdaan riwaayada salaadee uu sheegay waa ziyaado bacdu riwaayaad ku soo aroore may soo qaadan waxay yidhaahdeen hayra an laa tatuufii bilbeyti xataa tathuri baa xadiiska ku sugan marka bacdibaa waxay u deliishadeen inay qur'aanka akhrin karto xadiiskuna wuxuu ku saabsan yahay manaasigta xajka manaasigtana kama mid aha qur'aan akhris marka waxaa loo jeedaa wixii manaasigta u gaaraa laga tilmaamaya wa ilaa salaaddii lama sheegin salaaddii lama sheegin waxaa ka mida qolyaha saa ugu naqdiyey inkastaanu sheikha magacaabin ardayga sheikha saami suqayir ardayga sheikh ibnu cuthaymiin ardaygiisa wa khaliifatuhu fii jaamicihi waa yahay marka salaadii lama sheegin buuhi laakiin salaadda riwaayaadka qaarkood baa lagu sheegay sheikhuna waa soo qaatay calaa kulli xaal waxay noqonaysaa inaan dhibi ku sugnayn cala saxiix laakiin culamada qaarkood karaahada waxay ka qaataan xadiiskii sheegayey in nebigu sala allahu aleyh wasalam ruux salaamay dabeedna salaantii isagaan ka radimin ayuu gidaar ku gegabaystay markuu gegabaystay ayuu marka uu yidhi salaantii ka qaaday dabeedna wuxu yidhi karihtu an adkura allaha ilaa calaa tuhrin waxaan karaahiyaystay inaan ilaahay xuso anoo dahaaro ku sugan mooye si kale inaan ilaahay ku xuso waan karaahiyeystay marka culammada odhanaysa waa laga fiican yahay oo kurrigaasi waa kurhi aan taxriim ahayn waxay deliishan karaan xadiiskaasoo kale deliishan karaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk